alxamdu lilah wالصlaaةu والسlاam عlى rasuuli الlah allahuma wfiqna lima تxibه وtarضاه wbacd fasalaamu اllahi عalaykum wraxmatه wbarakaatuh in sha allah dariskeena caawa iyo haddii wakhti kale aynuu hellaba wuxuu ku saabsanaan doonaa waqafaat maca axdaaث اlcaalam waxaynu siro dul taagaynaa dhacdooyinka maanta dunida ka socda markaan rabno inaan dhacdooyinka dunida ka socda is-ag taagno ugama jeedno taxliilaad siyaasiya inaan ka waranno iyo qaababka laga yaabo inay isu dabagalaan ama odoroska ay bini aadamku odorosaan dhacdooyinka dhici doona laakiin waxaan rabaa inaan qaab ka gadisan uga waranno oo ah inaynu axdaadta isku dayno inaynu tacliiqinno bilkitaabi wasunna sunanka ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada inaynu wax kaga tilmaamno awalan axdaadta in lagu cibro qaato qur-aanka iyo sunnada ina baray walidalik baa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka markuu inooga waramo qisas ambiyo ama rusul ama dad mujrimiina ama duwal baaba'ay ama duul soo kacay oo cusub koox kastooo ilaahay ka warramo subxaanah wa tacaala qur inta badan haddaad akhrido waxaad arkaysaa iyadoo alle subxaanah wa tacaala tacliiqaadku inoo uu saarayo la rabo inaynu ka faa'iidaysanno cibar iyo waanooyin ay ku jiraan ama wax ku qaadasha ay ku jirto haddaan laba saddex tusaale bixiyo intaynaan dariska gudihiisa gelin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka maalan wuxuu inooga warramay nebi yuusuf qisada nebi yuusuf nebi yuusuf qiso aada u ballaadhan baa ilaahay kaga warramayaa calayhi salaatu wassalaam qisada waa alle ka warramaya nebi yuusuf waxaa laga warramayaa isaga oo yar isagoo god lagu riday oo walaaladii makri u sameeyeen ama dhakreen ama khiyaameeyeen oo god lagu riday isagoo la iibsaday oo addoon noqday waxaa alle ka warramaya subxaanah wa tacaala isaga oo haddana gurigii boqortooyada la geeyey waxaa qur-aanku inooga warramayaa isagoo haddana xabsi galay waxaa qur-aanku ka warramaya haddana isagoo madax noqday oo dowladdii maamulkeedii ka qayb galay waxaa qur-aanku ka warramaya isagoo soo ururiyay haddana waalidkii iyo walaaladii iyo wixii oo dhan reerkii dib isugu keenay oo ah qisadu halkay ka bilaabmato alcasri dahabi libani israa'iil suuradda qisada markay dhammaato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy marka afalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kana caaqibat aladiina min qablihim wladaaru اlآkhiraةu khayru liladiina اtaqوا afalaa tacqiluun xatى إida اstayأsa الrusul وظanuu أnahum qad kudibuu jaءahum nasruna fanujiya man nashaء wla yuradu ba'suna can اlqwmi اlmujrimiin laqad kana fii qasasihim cibraة liuli اlalbaab ma kana xadiiثa yuftarى wlakin tasdiiq اladii bayna yadayhi وtafsiila kuli shay whuda وraxmaة lqwmi yuؤminuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay markuu qisadaa dheer ka warramay miyaydan dhulka marin oo eegin kuwii hore ee daalimiintahaa cidhibtoodii waxay ku dambaysay kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kuwan iyaga ka horreeyey cidhibtoodii waxay ku dambaysay waxaa ilaahay tilmaamaya daarta aakhiro inay khayr badantay kuwa alla ka cabsada dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo rusushu ay marxalaad gaadhaan ay dadka iimaankoodaba ka quustaan ama mujtamacii rususha la socda ay u maleeyaanba in loo been sheegay ama in rusushaba la beeniyey kudibuu aw kudibuu xaaladaas marka la gaadho baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayaa waxaa yimaadaba alla leeyahay nasriga iyaga guushayada wakhti bini aadamku dhacdooyinku intay isku dul fuuleen xaddul ya'si uu ku dhadhowaaday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isbeddel ridaa dabeetana waxa yimaada baa ilaahay leeyay jaa'ahum nasrunaa fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can ilqowmi lmujrimiin waxaa la badbaadiyaabaa ilaahay leeyay ciddii alla doono kuwa mujrimiinta ana ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa ayaa ku dhacda marka ilaahay xaaladdaa inoo sawiray xaalad xata alambiyaa ay gaadayaan oo dhib badan markii laynoo sawiray xaalad ma ku xigto oo ah farax iyo nasri iyo guul iyadoo la helay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahy laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qisaska aan idinka warramay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala cibro iyo wax ku qaadasha ugu sugan dadka cuquusha u saaxiibka ah walidalik waxaa habboon bini aadamku dhacdooyinka agtiisa ka dhacaya inuu si xooggan ugu fiirsado tii taariikhiga hore dunida soo martay inuu akhriyo oo arko laakiin ta uu la nool yahayna inaanu ghaafil ka noqonin dhacdada iyo sida loo tacliiqiyo maala haddaan laba xadiis tilmaamo ah, xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah iyadoo dagaal laga baxay oo qof dumari oo irmaan oo caanala ilmaheedii daydayayso oo dadkii sabyiga la qabtay ay ka mid tahay waxaad qiyaastaa hooyo goob dagaal joogta oo ciddii ay la socotay la jabiyey oo ilmaheedii baadidoonkii ku jirta oo dabeetana wareerkii iyadoo ordaysa markii dambe ilmaheedii heshay oo intay dhufsatay laabta ku qabatay xaadiadaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tacliiqiyo wuxuu yidhi saxaabadii war ma u malaynaysaan taasi ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd waa la arkaa qofkan iyo xaaladda ay ku sugantay hooyo xaalad adag ku sugan weeyaan hooyadaasuu nebigu tacliiqiye wuxuu leeyahay ma u malaynaysaan tani ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd markaasay yidhaahdeen ma filayno inay tani ilmaheeda dab ku ridi lahayd xadiisku saxiixayn ku soo arooray markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lllahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay subxaana wa tacaala baa uga naxariis badan addoomihiisa tani ilmaheedasay ugu naxariisanayso waa la odhan kari lahaa in sideedun loo sheego ilaahi inuu naxariis badan yahay laakiin dhacdadani raad ka gedisan erayga qudha in la sheegaabay tilmaamaysaa oo waxay tilmaamaysaa hooyo dhibaataysan oo ilmaheedii heshay oo intay la booday laabta ku nabtay oo naas ku duwaysa siday hooyadaasi ilmaheeda ugu naxsan tahay ayuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam dhacdadaa intuu u tilmaamay ayuu yidhi inay dab ku ridayso ma u yacnii ilaahay subxaana wa tacala inaanu addoomihiisa jeclayn rabin inuu cadaabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum dhacdo kale haddaynu tilmaamno nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadu la socoto xadiiska saxiixu muslimka ku yaalla ayaa wuxuu soo galay suuqii magaalada madiina suuqa markuu soo galay buu waddada wuxuu ku arkay orgi yar oo dhukan oo mayda ah. dhukanaantu waa yaryarida orgi yar oo dhukan oo haddana mayda ah oo suuqii baac mushtarka dhinaciisa yaalla buu arkay saxaabadiina way hareera socotaa saxaabadii xaadiadan buu ku jeediyey nebigu dhacdada tan intuu orgigii yaraa ee dhintay ee bakhtiyey dhegta ku dhegay yar ayuu nebigu wuxuu ku yidhi war yaa dirham siistay intuu iyagii ku jeestay kan yaa dirham siistay waxay dhaheen ilahi rasuulkiisa iyo maxaan ku falaynaa dirhamkiisa hadduu dee caafimaad qababa oo neef soconaya ahaan lahaaba abaanu qiimo yeelanayn orgi yaroo dhukan ahaaye isagoo mayda dirham inaanu siisanno maxaa lagu falaya haddaba yaa qaatay buu nebigu yidhi yaa iska qaatay waa bixinayaaye waxaa la tilmaamay inaan loo baahnayna qaadashadiisa markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhacdadaas dadku wada fahmi karo ayuu tacliiqiyey markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan dadku isku haystaa kaa kala qiimo liitee buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kana wada nacdeen iibkiisa iyo abaalkiisa iyo siintiisaba kaa aad diiddeen adduunku ka liitee buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam idan dhacdada in la tacliiqiya waa min sunnati muxamed calayhi salaatu wasalaam waa wax aqoonta waxbarashadu ay tilmaamto waa waxyaaba qofka bini aadamkii uu xoog wax ugu fahmi og yahay inuu maqal qudha adeegsado iyo in maqal iyo aragtiba wada adeegsado way ka faham badan tahay in wax looga warramo qudha walidaalik baa qur-aanku in badan wuxuu inoo tilmaamayaa inaynu waxu fiirsanno وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلهي وحلي سبحانه وتعالى بدنا انت أنه هلقني كون هرتود دول كحوق بدنا oo ka qabasho adkaayo ka digtaytarsanaayoo ka daaqisana oo baadi doonay dhulka oo aan helin meel mafar iyo malja iyo meel loo baxsado toona ilaahay markaasu wuxuu leeyahy inna fii dalika ladikraa arrinka kan waxaa ugu sugan baa ilaahay leeyahy waano liman kaana lahu qalb qalbi xayi iyo nool qof dareen caqli iyo qalbi soo jeedaloo nool amase qof wax dhegaysanaya wax fahmi kara isagoo xaadira wax dhegaysanaya waana ugu sugan buu alle leeyahy subxaana wa tacaala taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha inaynu in badan u fiirsano nebi muuse ilaahay soo diro waxa ilahay leey walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min aulumaati ila nuur wadakirhum biayaam illah baa ilahay ka saar reer banu israa'iil baa loo soo diray nebi muuse iyo fircoon iyo kooxahood iyo waxaa la yidhi dadka waxaad ka saartaa madowgoo iftiinka u saar laakiin maxaa la yidhi kuwaani ilaahay ayaamihiisa kuwaani baa la yidhi waxaa maalin isbedelaya watilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxa duul la halaagay waxa duul la barwaaqeeyey waxa nolol isbedeshay ayaamkaa ilaahay subxaana wa tacaala ee ciqaabkiisa iyo nicmadiisu soo degto wax kuwaani baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inna fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur baa markaa ilahay yidhi arrinkan wuxuu aayado ugu sugan tahay mid kastoo beledu markay dhacdo sabir badan nicmadu markay timaadana shukri badan oo aan kibrin walidalik maanta dhacdooyinka caalam caalamulislaami ka dhacaya waxaa ka dhacay tunis waxaa ka dhacay masar waxaa ka socda libiya waxaa ka socda yeman waxaa ka socda bahrain waxaa ka guuxaya caalam caalamulislaamiga isku raran waxay u baahan yihiin dadka muslimkiihi inay ku waantoobaan inay u fiirsadaan inay eegaan inay wax ku qaataan waqfada koowaad aynu tilmaamaynaa markaa waxay tahay dhacdooyinkaasi waxay muujinayaan ilaahay subxaana wa tacaala keligii inuu dunida maamulo gacantiisana tadbiirkeedu inuu ku jiro cid la maamushana inaanay jirin tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaana wa tacaala in gacantiisa ay ku jirto adduunkan maamulkiisa dhammaantii oo isagu siduu doono u galo waxaynu ka dareemaynaa aayaadka ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul nabi maxamed baa ilaahay wuxuu leeyahy dadka waxaad ku tidhaahdaa qul yaa muxamed linnaas calayhi salaatu wasalaam maxay ku dhabaa la yidhi allaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu الملك ممن tashaa وتعز man tashaa وتذل man tashaa بيدك الخير inaka على كل shayin qadiir waxaad dadka uga warantaabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala mulkiga dhammaantii inay gacantiisa ku jirto cidduu doono inuu isagu siiyo cidduu doonana inuu ka siiba baa la yidhi mulkiga lama jecla in laga tago waa la isku nabayaa laakiin waxaad arkaysaa qaar isku nabayo rabbi ka siibayo oo iyagoo keligooda la tuuray caalamkaynu maanta joogno xog bay u muuqdaan shaashaadka telefishinka markaad aragto ayaad ka arkaysaa iyagoo leh fahamtukum acima tatlabuun waratumuuni iyagoo dhawaaqaya ilaahayna nasci buu ku tilmaamay inuu siibayo laga siibayo mulkiga ciddii la doono waxaa rabbi ina leeyahy cidduu doono isagaa dulleeya cidduu doonana ciseeya waxay dhacdooyinkan arkaynaa qaar shalayto farta markay taagaan waddan dhani uu gariiri jiray ummaddan dhan god madow ku guri jiray wuxuu yidhaha gowraca la gowrici jiray maantana caalamka kala sariiruu seexday iyo meeluu istaago meeluu istaago dunida kala shalayna caynkaa ahaa ilahay wuxuu ina leeyahay tuciz waxaa dadka u sheegtaa inuu alle subxaana wa tacaala mulkiga ka siiba cidduu doono oo cidduu doono uu kor yeelo cidduu doonana uu hoos dhigo arrinku inuu gacantiisa ku jiro idan mulkigu waa lilikhtibaari walimtixaan madaxnimadu waa meel laysku itixaamo oo laysku eego waa mas waa mas-uuliyaddii nabi muuse uu lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun iyadoo la tumayo ay leeyihiin uudiina min qabli an ta'ti'na wa min bacdi maa ji'tana iyagoo leh intaanad iman iyo intaad joogtay labadaba sidii baa naloo gumaystaa naloo laynayay ayuu nebi muuse wuxuu lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wystaklifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxa la arkaa in rabbigiin subxaana wa tacaala cadowgiinna uu halaago oo idinka dhulka laydin makan siiyo oo la eega dabeetana kayfa tacmaluun idan mulkigu waa imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala qaar uu imtixaamayo uu ku raro oo lagu eego halkay kala baxaan ilaahi subxaanaه wa tacaala isagaa dunida maamula duqaadii caalamka joogtay waxay isugu tageen wax badan inay iyagu xukumi karaan oo mukhaabaraad dirsadaan oo amni dirsadaan oo kan dirsadaan laakiin ilaahi subxaanaه wa tacaala meelaan iyagu maamulin buu maamulaa quluub اlbashar ayaa rabbi maamulaa yuqalibuha kayfa yashaa walidalik baa caalamka wixii mukhaabaraad joogay ay fashileen kongresska maraykanku jalsa istijwaaba baa loo qabtay wax lagu weydiinayo si ay ee la weydiinayo waxa kani say u dhacday xagaa ku maqnaydeen intii waxa kani dhacay la weydiinayo faransiisku meeshuu islahaa keligaabaa iska leh oo cidi kaama daba tidhaahdo ayuu garan waayey tunis waxa isbeddelaya ilaa ay gaadhay in dad loo soo bandhiga in la casilo sababta waxay tahay waxay ka warbixin kari waayeen safaaradihii iyo mukhaabaraadkii joogaye waxa kani dhacdooyinka intan leegaynay inay sidatan isu bedelaan waxaan leenahay ilaahay markuu wax bedelayo laa mukhaabar walaa dawla kubra walaa suqra walaa wusta mid celinaysaa ma jirto waa dawlad weyn iyo dawlad yar iyo mid yar ilaah isagaa quluubta bini aadamka hanta xaguu doonana uu gediyaa sagaashanaadka markay bilaamayeen ama sideetanaadka dhammaadkood duwal dhan oo duniyo jiray baa ilaahay xagga kale u rogay dowladdii jayshalaxmarka wadatay iyo raashiya iyo waxay xukumaysay oo dhan raashiya mar qura shan iyo labaatan dowladood laga tuuray wamasaqnaahum lagaga dhigay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa dunida hanta idan waxaynu leenahay waxa koowaad ee dhacdooyinkaas aynu ka arkaynaa waxa weeyaan wallaahu haalibun calaa amrih walaakina akar الnaasi laa yaclamuun nebi yuusuf aayaadkani qisada nebi yuusuf ay ku jiraan markii meesha adaga laga soo saaray ee ilaahay subxaanaه wa tacaala noloshiisii gadiyey ayaa ilaahay wuxuu leeyay wallahu غaalib calى amrih walaakina akar الnaasi laa yaclamuun idan xaadiثaadka socdaa waxay inugu bixinayaan inuu iimaankeennu xoogoobo inaan ya'si iyo qunuud marna ynugu dhicin inaynan quusanin inaynu garanno dunidan rabbi lahoo maamulo oo gedgediyaa inuu jiro inaynu isaga ku xidhanno silo fiican la yeelanno inaynu ictiraafka isaga ka raadinno rabbi hadduu ku ku weyneeyo ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay subxaanah wa tacaala hadduu ku karaameeyo waad karaamoobaysaa hadduu alla ku yahaanayana waman yuhin illaahu mukrim ma jiro ka dambeeya cid ku karaamayna soo dambe haddii alla ku dulleeyo may jirto haadihi waaxida waa waqfada koowaadee aan rabo inaynu si fiican u fahmno waqfada labaadee aan rabo inaynu fahmnaa waxa weeyaan nihaayatu dulm waa zawaal dulmigu wuu tirtirmaa tirtiran buu ku dambeeyaa waa tirtirmaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ha u malaynina maxay walaa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ha u malaynina baa alla yidhi subxaana wa tacaala in ilaahay haafilka yahay waxay daalimiintu samaynayso laakiin maalin buu ugu wada dibdhigay innahu laa yuflixu الظaalimuun daalimiintu ma guulaysato makri kastoo ay sameeyaan waandir innaasa yowma ya'tiihim alcadaabu fayaquulu aladiina dalamuu rabbana akhirna ilaa ajalin qariib nujib dacwataka wanatabic rusul awalam takunuu aqsamtum maa lakum min zawaal miyaydaan hore ugu dhaaranayn baa ilahay leey inaan zawaal jirin inaa idinku wax walba maamushaan fadhiyaysaan dhulka kan وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال dhul aanu qaar hore ku halaagnay miyaydan degin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo haddana aydan dulmiguun halkii ka sii wadin ilahay wuxuu leeyay waqad makaruu makrahum وcinda allahi makruhum وin kaana makruhum litazuula minhu اljibaal makri dhagar kasta waa sameeyeen baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baana agtiisa taallaa waxay dhagar sameeyeen oo dhan haba ahaada baa la yidhi dhagartay samaynayaan mid buuruhu la siibmaan ama dhagartoodu marna buuraha ma siibto inna saad u macnaysaba waxaan halka uga jeedaa ilaahay wuxuu inoo ballan qaado inaanay daalimiintu baxsanaynin laakiin waa qiyaamaha waxaa kaloo laakiin sunnada ka mid a ah, qaar lagu cibro qaatana in adduunka alla dadka ku tusiyo kow aakhira ma baxsanay daalim wuxuu doonaha soo sameeyo ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala baxsan maayo meelaan ku xisaabinayuu imanaya uma ilayna turjacuun weeyaan u soo wada noqonaysaan haddana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiisa ka mida ah uu qur-aanka inagu barayaa qaar lagu cibro qaata inay jiraan daalimiin dunida qoqday oo kibirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala ihaanadooda iyo dulinimadooda dadka tusiyo si ay ugu cibro qaataan aanay aakhiraba u sugin kuwaa waxaa ka mid ahaa oo qur-aanku inooga warramay fircawn xataa ida adrakahu lgaraq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin al'aana waqad casayta qabl wakunta min almufsidiin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن aayaatina لغافلون ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala markii uu soo gaadhay wuxuu qooqo oo kibro oo isweyneeyaba markii daadku haleelay biyuhu qaadeen daalimiinta waxay wada yaqaaneen laxdaday qiiraqiiraha ku jiraan ayay yidhaahdaan haddaan wax fahamna haddaanu idin garannay haddaanu maطaalibtiina fahmnay haddaanu waxaad rabtaan garannay haddaanu bulshada garannay ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanaه wa tacaala markuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila اladii aamanat bihi banu israa'iil wa min almuslimiin buu ku dhawaaqay waxaan rumeeyey reer banu israa'iilkay rumeeyeen waxaanan ka mid noqonayaa kuwa muslimiinta ah waxa lagu yidhi ma haddaad hoy keenta ma haddaad timi waqad casayta qabl wakunta min almufsidiin kadib baa ilaahay wuxuu leeyay falyowma nunajiika bibadanik qoomam hore dhulka lala gooyey ama la halaagay ama badda lagu daray ama caynka laakiin fircoon ilaahay wuxuu yidhi falyowma nunajiika bibadanik maanta jidhkaagaan reebayaabaa ilaahay yidhi fircoon badda lagu raacin maayo adoommaydaa lagaa soo saaraya oo waad joogaysaa waayo litakuuna liman khalfaka aaya baa ilaahay yidhi kuwa kaa dambeeya inaad aayad u noqoto waxay ku cibro qaataan qaar qooqay oo kibray oo basharku ka hadhsan waayey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala suldadiya waxay hayeen maanta ka siibeen oo aynu arkaynaa binu cali oo ka talin jiray tunis shalay ahayd markuu xijaab diiday shalay ahayd markuu salaad diiday shalay ahayd marku ay yidhaahdeen masaajidka marka la gelayo waxay keeneen fikrada masaajidda in kaadharhkan furo lagu galo qof kastoo tukanaya kaadh baa lagu siinayaa si kaadhka aad u mariso la ogaado inta salaadood aad tukatay dadku ay masaajidda ka baqaan inu galo masaajid haddaad shan goor gasho dambiilaad shalay ahayd markuu binu cali wuxuu soo rogay hablaha dhigta kuliyatu shariica inay baasgudboolka cayaaraan iyagoo qaaqaawan cawradoodu ay muuqato kuliyatu shariica hadda maaha kuwii meelaha kala qaawanaa maaha waa kuliyaatu shariica dumarka dhigta ayaa la leeyahay makshuufaat ilcawraat iyagoo ah ha cayaaraan basketboolka kii isaga ka horreeya burqiba ahaa waakii yidhi ramadaantu waa intaajkaa yaraanaya waddanka ramadaanta lama soomi karo wax soo saarka waddankaa yaraanaya markaa ramadaantu ma waddanka laga soomi maayo buu yidhi dabeetana intuu kuliyada ay ka baxaan caskartu kuliyada milatariga kuliyat alxarb intuu soo galo oo saraakiishu fadhido ayaa waxaa lala daba socdaa kili shaaho jiniisa dabeetana waa ramadaan intuu ugu sheego buu yidhaha cab qofkaa cabbi waaye waa la dilaya ma waa la xidhaya waa ramadaan wuxuu leeya intaajka waddankaa yaraanaya waa idinkaa saraakiishii waddankaa waa in idinka laydinka bilaaba a cabtaan banu calayhi intaan beledu ku kicin dooda miiska saarayd waxaa ka mid ah aadaanku inuu muscij yahay oo dadka laga joojiyo aadaankan tirada badan leh in la kala joojiyo kii caynkaa lahaa ayaa ilaahay ku soo kojiyey markaasuu isa soo taagay isagoo leh fahamtukum fahamtukum isagoo leh waa idin gartay waxa aad doonaysaan hana garane tag baa lagu yidhi markaasuu duulay dunida ilaahay ballaadhan baa meel qaadata la waayey kuwii ugu dhadhawaa markuu cirka maraya yidhahay hanoo soo gelin yuruboo dhan baa soo eriday shidaalku intuu ka dhammaan gaadhay buu maalda fadhiistay maaldaa tidhi shidaal baanu kuugu shubaynaa na dhaafuun dayaaraddaa markale loo shidaaliyey waa duulay haddana mooyi sacuudiga cimro wuxuu sheegtay sacuudiguunbaa la keenay markii dambe addunya kullaha ninkii shalayto dadka diidanaa in xataa salaad la tukado ayaa meeluu cagadhiga adduunka ka waayey waxaan leenahay haddii fircoon ilaahay leeya falyawma nunajiik bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya aayaddu maxay ku wa inna kaiira min annaasi can aayaatina lahaafiluun baa ilaahay yidhi markii fircoon badankiisa laynoo reebay si ay dadku uga cibro qaataan ayaa haddana rabbi wuxuu leeyahay dadka in badan baan ilaahay aayaadkiisa aragbo ka dhegala haafila kuwii shalay caynkaasiyo maanta ooyaya ama baryootamaya markaad aragto inaad haafil noqoto maaha oo inaad ilaahay ayaadkiisa fahamta inaad garato yucizu man yashaa wa yudullu man yashaa inay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan oo ilaahay cidduu dooro u karaameeyo uu sharfo cidduu doorana inuu dulleeyo daalimiinta ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu aakhiro xukumayo dhammaantood laakiin waxayn leenahay dunida waxaa laynaydhina aayaadka si ay u fahamtaan qaar baa tusaale laydinka dhigayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala qofka marka la naco nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka صaxiixa wuxuu leeyahay waidaa abqada cabda dacaa jibriile fayaquul rabbi markuu qof naco jibriil baa rabbi la hadlaa oo wuxuu yidhaahdaa jibriilow innii ubqidu fulaanan fa abqidhu jibriilow hebel waa nacay baan rabbi yidhaahdaa adiguna nac fa jibriil buu nebigu yidhi alayh isalaat wasalaam dabeetana jibriilla waa nacaa alle markuu nacay ee jibriil nacay ayaa uma yunaadaa fii ahli samaa ahlu samaha loo dhawaaqaa dabeetana waxaa la ydhahaa in allaha yubqidu fulaanan fa abqiduuh ilaahay hebel waa nacee idinku naca fayubqiduuna iyana waa nacaan sabada waxa joogoo dhamm ee malaa'igina waa nacdaa uma tuudac lahu lbaqdaa'u fi lardi buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam dabeetana nacaybkaasaa dhulka loo dhigaa oo dunido dhan baa nacda degti niman duqaad ahaayoo shalay kibrayoo qooqayo ilaahay makhluuqaadkiisa ku kibrayey oo dunidoo dhammi nacdaynu tiiviyada ka arag gaal iyo muslim cid tidhaahda war meel baanu ku seexinaynaa laga waayey miyaanay ahayn kuwa ilaahay nacay gaal iyo muslim la waayo qof meel seexiya laa malja ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waatbacnaahum fi hadihi اdunya lacna wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin baa ilaahay yidhi qaar buu alla ka warrama markaasue rabbi wuxuu leeyahay dunida cadha ilaahay baa ku dhacday aakhirana kuwa maqbuuxiinta ah ayuu ka mid ahaanaya kuwa la fogeeya aakhirana ka mid ahaanaya rabbi subxaana wa tacaala isagoo raba inaynu waana qaadanno markaynu aragno dad duqaad ahaayoo qooqayoo shalayto kibray oo ilaahay khalqigiisu uu ka fadhii waayey ayaa rabbi wuxuu ina leeyahy kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika waawratnaha qowman aakhariin fama bakat calayhim alsamaءu waalardu wama kanuu mundariin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala badanaa waxay ka tageen beero iyo basaatiin iyo zuruuc iyo maqaam kariimoo lagu raaxaysto iyo nimco ay ku badhaadhaysteen waxay haysteen tiro badnaayeena baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala nimanka dunida meel ay ka seexdaan lahaa binu cali gurigiisii markii dib loo jabiyey darbigu lacag buu ka samaysnaa derbiga gurigiisa markii lasoo jafo biniaadamku markuu dhergi waayo accountyo ku gur meel kasta ku gur meel kasta markuu ku guro haddana wuxuu ku guray darbiga gurigiisa yuuro iyo ay ku jiraan iyo dolar derbiyada gurigiisay soo jajabiyeen markaasaa tiviyada dunida loo soo bandhigay iyadoo yuuro laga faqayo waa lacagti iyo dolar laga soo faqayo oo guriga darbigiisa lagu wareejiyey kuwaas waxaasoo nicmaha haystay ee haddana ilaahay khalqigiisa gaadhsiiyey gaajo daraaddeed inay isgubaan ka la yidhi wuu isgubay jaamacad buu ka baxay markuu jaamacad ka baxuu shaqo waayey markuu shaqo soo waayey kale ayuu yaanyo tamaandho suuqa la fadhiistay islaan yaroo askarayadaa u timiyo intay dharbaax labada indhood ku dhufatay tiri suuqa kuma iibin kartid tamaandho cadhadiibuu meel kale uu dhaqaaqaba garan waaye uu isgubay waana casnima in la isgubaa sharciguna ma bannaynin laakiin waxaad dareemaysaa qofkan bini aadamkaasaa nolosha loogu cidhiidhiya ilaa la gaadhsiiyey inuu isgubo kaa dadkiisu ay isgubayaan gaajo daraaddeed iyo karaamo darro daraaddeed ay isla gubayaan ayaa derbiyada lacag ku samaystay ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala markaa famaa bakat calayhim asamaau walard tegistooda cirka iyo dhulka midna uma ooyin wax ilaahay makhluuqaadkiisa u ooyaya kuwa miya aragteen maya famaa bakat calayhim asamaau walard wamaa kaanuu mundariin milyaaray ka tageen milyaaro milyaarada waa bilyanno qaarkood baa waxaa la tilmaamaya kan waar ka kac waddanka loogu taaglaaya kadaafi iminka intay lacagtiisa sheegeen bay waxay leeyihiin afar sannadood barjedka dowladday ka badantay dowladda libiya afar sannadood barjedkeed waxa ka badan bay leeyihin hantidu isagu haysto oo xaguu ka keenay askari yaro wax inqalaabay buu ahaayeen wixii dadku urursaday waxay ummaddu lahaydun weeyaan waxa la uruuriye maaha wax meel cusub ka yimi usarkan lagu tilmaamaya inay haniinimo dhaafeen waa wixii dadka ay boobeen kuwaa derbiyada lacagta ka dhigtay maanta waxay la'yiin malja iyo manja iyo meelay galaan bay la'yiin daaqad dhulkaa ku cidhidhiyoomay wax ballaadhan yahay waxaynu u baahanay inaynu inagu markaa ku cibro qaadanno culamaa'i taarikh waxay sheegaan sacd ibnu abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ee xarbulqaadisiya hogaaminayey markuu furtay meeshii la odhan jiray persia iran magaaladii madain la odhan jiray oo meesha nimka ciraaq la yidhaahdo ku taalla ayaa boqortooyada dahabkeedii iyo taajajkeedii iyo wixii ay wadatay buu arkay dabeetana intuu sujuuday ayuu ooyey sacd ibn abuwaqaas isagoo akhrinaya aayaddan qur-aana kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wazuruucin wamaqaamin kariim wanacmatin kaanuu fiiha faakihiin nin qoladii la socotay abaa wuxuu yidhi oo maxaad u ooyaysaa ma maantaa maalin la ooyaa yacnii ilaahay baaba inoo guuleeyo waa guulaysanayoo waxaad aragtaa beershaynu maanta ku kala tagnaye maxaad la ooyaysaa sacad baa wuxuu yidhi qaatalaka allah amaa taraa mulkan yataxawal wa ummatan tazuul waa aaya buu leeyay min aayaat illaahi in lagu cibro qaata weeyaan miyaanad arkayn buu yidhi boqortooyada dhan ee ilaahay tirtiray iyo ummaddan waxay magac iyo maamuus lahayd uu siibmay inkastoo ay gaalo ahaayeenoo muslimu ka xoog batay haddana waa wax u baahan in lagu cibro qaato uu tilmaamaya sacd ibn abuqaas idan waxayn leenahay cibar baa ku sugan waxa meesha yaalla cibarku wuxuu kaloo ku sugan yahay baynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku tilmaamaya duul baa alla ka waramay dabeetana waxaa lagu sifeeynayiin kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin waxyaabaha u baahan in lagu cibro qaato waxaa ka mid a ah. caalamkaynu maanta joogno waxaad maqlaysaa switzerland bangiyadeedii baa waxay joojiyeen xoolihii qadaafi Eh, bangi hebel ingiriiska wuxuu joojiyey xoolihii kan dacwaad baa la wada furtay waxaa la joojinayaa maxay boqol iyo saddex qofoo binacali dadkii ku xidhnaa iyo xoolahoodii waxaa la joojinayaa baa la leeyahay qoyskii ka tegey masar xusni mubaarak iyo intuu xukumayey waxaa la joojinayaa baa la yidhi kadaafi eh, qoyskiisa iyo waxay haysteen lacag iyaga markay isku dardaraan mid waliba wuxuu ka badan yahay wax ku dhodhow boqol bilyan oo dollar oo boqolaalkan bilyan markii hore la xadayaba waa la arkaya maxaa loo odhan waaya war dad kale ha ka soo qaadanina ama se maxaa loo sheegi waayey markii hore loo odhan waayey tuug nimankani weeyaana waxaanu lacagay haystaa maantay dhaceen baa laga daba qayliyo waxaa la yidhi xisaabaadkooda ha la xidho maxaa keenay maantay dhaceen in xisaabtooda la xidhay yacni waxaa muuqata dunidu xuquuqda bini aadamka iyo insaaniyaadka iyo waxaasi waa dowlad weliba gudaheed iyo dadkeeda laakiin inta kale in la boobiyo in la dhaca waxaad moodaa inay tahay maxay shariicada caalamkan maanta taalla marka taalle laga tago shariicat ilqaab inay tahay in wax la boobo waayo waxaa maanta la leeyahay accountyo sirriya iyo kuwa calanaba la sheegaya tirada badan leh waxa lacag ku jirtaee la tilmaamayo markay meesha haysteenba soo lama arkayn inay tuugo ay soo dhaceente maa walbay xoolaay lahaayeenoo ay jeeb keeneen ahayd maa walbay shaqaysteen maa walbay si kale ku timi waxaa meesha ka muuqdaa waxa weeyaan kamaali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rab اlcaalamiin waxaan leenahay cumuuman waxaa muuqata un rabbi subxaana wa tacaala inuu inoo tilmaamay inahu laa yuflixu الظالمون وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيis meel loo kacay inaanay jirin hadduu ilaahay ku qabto subxaanaه wa tacaala masalada afraad aan tilmaamaya waxay tahay alxoriya bini aadamku inuu xor noqdo inuu xor u noqdo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysanayo inuu insaan karaamo leh xor u noqdo ra'yigiisa iyo aragtidiisa inuu sheegan karo inuu xor noqdo mataalibtiisa sharciga ah ee bini aadamnimo iyo diinba ay u ogolyihiin inuu dalban karo inuu xor noqdo uu karaamo yeeshaa waa waxaa insaanku insaanka ku yihi walaqad karamnaa bani aadam karaamada waa wuxuu insaanku ku leeyihi hadduu bini aadamku xorriyadda waayo laa ibdaaca walaa ra'ya walaa mashhuurata walaa insaaniya biduuni xorriya waxba ma jiraan walidaalik baa ambiyadu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo diraa inay dadka xoreeyaan oo ka xoreeyaan macbuud hayrullaahiya oo ay dadku u xoroobaan rabbigood oo keliya inay caabudaan makhluuqaadka dhammaantoodna inay ka xoroobaan oo aanay caabudin inay dadku xoroobaan oo ka xoroobaan cid aan ilaahay ahayn inay ka cabsadaan rabbi keligii inay ka baqaan waxa ka soo hadhee makhluuqana inaanay ka baqin qul acuudu birabbi اnnaas maliki اnnaas ilaahi اnnaas waxaa layna baray ciddaynu magan gallaa inuu noqdo rabbiga bini aadamka oo dhanka u rabbiya ee isagoo abuuree khaaliqooda ee mudabbarkooda ee maamula maliki اnnaas ilaaha boqorka ee tadbiiriya shu-uuntooda ee mulkiga isagu iskale dhammaantii ilaahi naas macbuudka xaqa ah kaas baa layna faray inaynu magan gallo waxaynu dareemaynaa marka xoogga dhabtaahi waxa weeyaan insaanku markuu xorriyaddiisa dareemo iyo karaamadiisa insaanku markuu xoroobo waa xoog aan waxba celin karin laa caskar walaa qumbulad walaa dabaabad walaa wax bini aadamka celin karaa ma jiro hadduu karaamadaas iyo caqiidada dareemo duqaaduna kuwa qooqaye kibre ee loo taaglaayahayna siyaaj taar bay isku wareejiyaan taarka ku wareegsan mataqaana wuxuu ka samaysan yahay labinaatun min khawf jaajuur baqa'a bay dhisaan ummadda ilaahoo dhan bay cabsi geliyaan dabeetana waxay samaysteen nidaam booliisiyo xadiid ah nidaam dadka neeftiisa tiriya aduu maanta imise goorbaad neefsatay haddii laguu tirin karo neefta way kuu tirin lahaayeen kuwa kani laakiin ilaahay baan kuugu dhiibin subxaana wa tacaala nidaam booliisiyo aan waxba bini aadamka u ogolayn laa karaamo laa xorriyad laa dhaqaale laa dadnimo waxba aanu ogolayn waa nudumi tuqaat waa nidaamo ku salaysan baqe iyo cabsigelin waxaasee dhacdooyinkii dhacay ay inoo tilmaameen insaanka haddii ilaahay cabsida ka saaro inaan askari iyo qori iyo ciditoona celinin walaa baldajiya walaa hayru baldajiya waxays hortaagaa inaanu isaanka jirin hadduu qalbiga ka xoroobo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy in allaha laa yugayiru xataa yuqayiruu maa bianfusihim ilaahay subxaana wa tacaala dul waxay ku sugan yihiin ma gediyo ilaahay ay gediyaan maxay maa bilanfus fircoon markuu hamhamleeyey ee digdigleeyey ee dadka wax walba u sheegtay ee nebi muuse karaamo la yimi wuxuu isdhi armaa cabsidii dadka ay ka baada saxar dhan buu isugu soo ururiyey maxaa loo soo ururiyey camalkay qabanayeen saxaradu muxuu ahaa saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaauu bisixrin cadiim in dadka la baqogeliyaa un bay ahayd istirhaab in dadka irhaab lagu sameeyo oo la cabsi geliyaaba waxaanoo saxara ah loo soo uruuriyey insaanku qolaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allah faataahum اllahu min xayثu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim aلrucb maxaa dhacay marka yukhribuuna buyuutahum biأydiihim وaydi اlmu'miniina maxaa ka dambeeya faاctabiruu ya ulilabsaar baa ilaahay yidhi qolo yuhuudaa ilaahay ka warramay oo u malaynaysay xusuunta iyo qalacadaha iyo waxay dhisteen inay ilaahay ka celinayso subxaana wa tacaala meel loo soo mari karaa inaanay jirin jumcatulqadabkaay sheegayeen masar ee la ballamay dadna waxay ku ballameen inay bannaan isugu yimaadaan dowladduna waxay ku ballantay baa la yidhaha hal milyan wax ka badan oo ciidamada sirdoonka iyo dabibaadhka iyo mabaaxista iyo belyabaaska in la geliyo laakiin dadku dadkuunbaa quluubtooda ilaahay ka saaray inay cabsadaan ilaahay subxaana wa tacaala dabeetana wuxuu ina leeyahay kuwa kan ilaahay baa wuxuu kaga yimi meelaanay filaynin qalbigoodunbaa baqal ugu riday dabeetana iyagunbaaba burburiyey waxoodii baa ilaahay yidhi ee factabiruu yaa ulil absaar baa ilaahay yidhi ku cibro qaata dadka caqliga iyo garaadka iyo garashada u saaxiibka hawbaa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala duqaaddu waxay dadka ku haystaan waa cabsi madfac iyo qalabtoona haddaanad haysanin waxaad u baahan tahay dadka inaad cabsida ka saarto hadday dadku rabbigood ku xidhmaanoo cabsidu ka baxdo hadday dadku cabsidu ka baxdo daaqi xukumi karaaba ma jiro basharku hadduu cabsidu ka baxdo daaqi xukumi karaa ma jiro ilahay baa qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii yarayda la socotay oo quraysh ay rabto inay u digdiglayso laleeyahay ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war waa laysu kii soo urursadaye baqa oo cabsada fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil in basharku uu ka xoroobo cabsidu waa meesha karaamada bini aadamku ay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa tawxiidkuna wuxuu sameeyaa inuu dadka ilaahay ku xidho oo ay ilaahay waxaan ahayn ka xoroobaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sheekh alalbaani xasan ku tilmaamaya wuxuu leeyahay sayidu shuhadaa'i xamza warajulu qaama ilaa imaamin jaa'ir faamarahu wanahaahu faqatalah shuhadada waxaa madax u ah baa la yidhi xamze ibnu cabdilmuطalib iyo nin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istaagay boqor jaa'iroo daalimo intuu ishortaagay waxna ka reebay waxna faray yacnii si saraaxa ah wax ugu sheegay oo dabeete uu dilay ninkan sayidu shuhadaa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ka muuqdaa waa maxay waa ataxarur min alkhawf cabsuu ka xoroobay ilaahay unbuu rumeeyey dabeetana ninkan buu waxna uu sheegay waxna ka reebay xadiidka kale صaxiixa uu ku tilmaamaya sheekh alalbani nebigu wuxuu leeyahy afضal اljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir jihaadkaba waxaa ugu fadli badan kelmad xaqa oo nin sulطaano boqoroo kibray hortiisa laga yidhaahdo waxaan leenahay dhacdooyinkii meesha ka dhacayay waxaynu ku aragnay dadun cabsidu ka baxday dabeetana daalimku uu xukumi kari waayey awal maxkamadahooda caskariga iyo kuwooday dadka ku leyn jireen xukumada ugu waaweyn dadka waxaa lagu soo eedayn jiray qalbu nidaami اlxukm waxaa la odhan jiray koox yaroo qarsoon oo doonaysa inay waddanka nidaamkiisa bedasho dabeetana dil iyo xabsidaa'in miidhan baa lagala daali jiray koox yaroo rabta nidaamka inay beddesho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay shacab dhan oo hees samaystayba ashacbu yuriid isqaata nidaam samaydan maqal hees la yidhaahdo shacab dhan shalayta waxaa maxkamaddu xukumaysay fulaan yuriid qalba nidaam alxukmi buu ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala shacab dhan buu wuxuu ka yeedhsiiyey intayse soo taagaan inay idhaahdaan maxay ashacbu yuriid isqaata nidaam shacabkuba wuxuu doonayaa nidaamkan inuu rido haddii shalayto binu cali dadka uu ku xukumi jiray internetkuu galay iyo salaad jamaaca baa la tugtukaday iyo imse salaadood soo noqotay waxaa hadday ahayd haddii shalayto noocaa loo dhaqmayay dadkii binu cali muxuu dadka dheeraa xusni mubaarak muxuu dadka dheeraa wax kale ma dheerayne way hamhamleeyeen dadkuna way u cabsadeen waa intaa nidaamkan iyo waxaan la isku wareejiyey o dhan isku wada dar dadkaa la cabsi geliyey dabeetana dadku lafahooda u cabsoodeen laxda min laxdaati alxayaat baa ilaahay dadkii cabsida ka saaray dabeetana baryootin bay bilaabeen toddoba bilood ha lay buu maalmo dhan baryayey dhowr iyo tobankii cashee lay xusni mubaarik muxuu baryayey ilaa sibtembar ha simo waa toddoba bilood toddoba bilood ha lay daayo awalla wuxuu u xidhxidhnaa inankiisa inuu dhaxalsiiyo isagoo soddon sannadood soo haystay kaannamaa dadku ay maalkooda ka mid yihiin oo ilaahay siiyey oo ay kala dhaxlayaan duqaaddu dadka waxay dooransiisaa bayna alamni waalxuriya laa macan isku heli maysid nabad ma rabtaa inaad lafahga u badbaaddo oo carruurtaada beriskooda iska xoogsato caynka haa afkaaga hayso xorriyada yeelana karaamada waa khalaas waad ceeshaysaa haddiiba aanay meelaha arsaaqdana isku dayin inay kaa xidhaan waayo iyagaan waxba deeqaynoo wax walba isku xeeray shacabkuba markuu bakhtiyuunbuu qayliyey leene haddaad xorriyad doonto iyo inaad qof karaamo la noqoto waad amni waayaysaa ama waa inaad noqotaa laajiqa xontiyo dunida meelaha fardhanaya ama meelaha qofka xunti laga siiyey waa inaad noqotaa ama inaad xabsiga ku waartaayoo lagu dilaa amaa inaad isku hesho almnu wاlxuriya qof aamina aaminu fii sirbi mucaafan fii jasadi cinda wuquutu yawmi inaad noqotaa ood karaamadaa heshaa laguma ogola iyo inaad noqoto xor ilaahiisa caabudo subxaana wa tacaala waan cid kale caabudin cid kale ka dambaynin labadaa iskuma helaysid bay duqaadu leeyihin mid dooro inta daaqigu jooga waa inta shacabku beriska uu doorta iyo nabadda iyo inta daaqigu goormuu tagaa markay shacabku xorriyadda doortaan xawaadistii dhacday waxaynu ka arkaynay intay shacabku nabadda ilaashanayeenna ee xorriyadda ka tanaasuleenna waa la haystay markay karaamadooda dib u qaateenna waxa la waayay daaqiga dhammaantii walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qisas rabbi qur-aankiisa khaalidka uu ku qoray oo lagaga warramayo dad karaamadoodii iyo caqiidadooda iyo xorriyadooda dhaafsaday naftoodii suurat lburuuj ilaahay muxuu kaga warramayaa wasamaa'i daati lburuuj walyowmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اlukduud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود waa طاaqi dadka dooransiinaya bayn الxرية والإيمان xorية العaقيidة rabbi aan isaga ahayn inay rumeeyaanoo xor noqdaan taasi geeri weeye in aniga rabbinimada i rumaysaan oo boqorkiina oo iga dambaysaan wax walba anigu aan leeyahayna noloshaan ogolay markaa inaad noolaataan waxay doorteen maxay geeriday ka doorteen inay xorriyaddooda diiniga ama caqiidiga ay dhiibaan ayay geeri ka doorteen ilaahay baa intuu maamuusay qisadoodii wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaamu saaca wiil dhallinyaro ah iyo nin raahiba iyo nin kaleoo waxbaray iyo magaalo dhan ciddii deganayd baa waxay isku raacday waraa rabbigan dooranno bale nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim ku yaalla wuxuu inoo soo wariyey in qof dumari oo ilmo yar haysataa inay ilmihii yaraa u naxday dabeetana markii ay dabkii dul timi ay dib u soo yara hakatay oo ilmihii yaraa ilaahay ka hadliya u yidhi maah isbiri fainaki cala alxaq uu yidhi hooyay sabir xaq baad ku sugantee oo hooyadaa iyo ilmaheediina markaa dabka lagu riday hooyoy sabir idan qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa umma xorriyaddooda caqiideed iyo diineed dhaafsaday amnigii iyo nabadda dhaafsaday ogolaaday inay dhintaan muqaabil alamni baquhu waa madallah waa meesha dadku uu ku gumoobo haddaad cabsato waxaan jirinoo humaagaad ka baqaysaa nimanka ilaa hadda waxaa la soo qufayaa masar xabsiyo dhulka hoostiisa ah dholalka qaarkood lafa bini aadan baa laga qufaya waxaa la qufayaa wax aan laga warrami karin nin masiixiyo xabsiyada masar mid ka mida ka soo baxaa la waraystay waraysigii laga qaaday baa midi wuxuu ka qoray kitaab yaroo la ydhaha naafida cala aljaxiim daaqadii jahanama daaqadii jaxiimay u bixiyeen ninka ka warramayaana waa wuxuu soo arkay oo masiixiyo kuwo kaloo la cadaabayo unbuu arkay qaar muslimiin oo agtiisa joogoo la cadaabi jiru ka warramaya warka siduu wadana wuxuu odhanaya waxaan idinka codsanayaa wax dambe inaydin weydiin halkaa ku joojiya waa risaala kuwii kan ka horreeyey laga qoray laakiin waxa ay tilmaamaysaa duqaadda caynka kani khalqigu markaa cabsidu gasho qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay maxay qolo jina oo nebi sulaymaan ku shaqeeyey iyagu daalimiin baa ahay nebiguna cadaalad ba kusa lakin waxay ku tusaysaa baquhu siduu wax u galo oo nebi sulaymaan oo dhintay naftuba ka baxday weli laga baqayo shaqadii la wado oo ilaahay qur-aanka ku leeyay falamaa qadaynaa calayhi اlmowt ma dlhm clى mowti ila daabaة اlarضi taأkulu min saatah falama khara tabayanat اljinu an low kanuu yaclamuuna اlغayba ma labisuu fi اlcadaab اlmuhiin ilahay wuxuu tilmaamayaa cabsida ay qabeen daraaddeed ay qaybka waxba ka ogayn nebi sulaymaan oo mayda laakiin ushiisa ku tiirsan inay ka cabsanayeen intii o dhan shaqaynayeen geerida nebi sulaymaan xataa inaanay ogaanin cabsi daraaddeed ilaa iyo maxay aboor baa cunay ushiisii markaasuu dhacay duqaad badan baa ushii sulaymaan ku tiirsan oo dhintay dadkuna ka cabsanaya ushaa sulaymaan qaar badan baa ku taagan laakiin aan dadku dareemaynin ilaa iyo markuu aboorku cuno mooyaane waayo kuwaa lahaa fahamtukum ama aci aalibukum ama waradtumuuni kaa ku qaylinayay cidna kama askariya ciidan badnayn laakiin ummaddu hadday maya tidhaahdo laa casaakir walaa ciidan waala cid marsiin kartaa ma jirto dadku hadduu qalbiga ka xoroobo oo uu noocun maa xorriyad uun dareemo haddii cabsida ilaahay in yar kaa saaro wax kasta waad iska celin karaysaa walidaalik ayaa duwalkii cadaaladda ahaa waxay ku dadaalayeen dadkoodu inay xorriyadda dareemaan cumar bin alkhaaab taarikhyahanada dunidu muslimkoo qura maaha taarikhyahanada dunida wax qoraa waxay ku tirinayaan inuu ka mid yahay boqolka nin ee dunida ugu raadaynta badnaa ee taarikhda soo maray bale tobanka ugu horreeyay ku dareen ninkii buugga boqolkii nin ee most influentialka qoray tobanka ugu horreeyuu ku daray cumar bin alkhataab inuu ka mid yahay taariikhda cumar uu ku caanbaxee cadaaladda iyadoo laga yaabo inaynu waqafaad kale kaga waranno hal masale aynu tilmaamayna waxa weeye cumar wuxuu ku dadaalay in shacabkiisu xornimo uu dareemo waan madaxdu marnaba gumaysanin markaasaa kuwa aan xataa muslimiinta ahayn qibطigii la dhirbaaxay muxuu lahaa mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraaran iyadoo amiirkii muslimiinta inanku dhalay uu yahay camar bin caas inanku dhalay uu yahay ayuu wuxuu leeyahay war goormaad dadka addoonsateen iyadoo hooyooyinkood dhaleen iyagoo xor ah kuwii caqiidada fahmay dadka waxay u ilaalinayeen karaamat alxuriya inay xor ahaadaan inaan madaxdu dadka addoonsanin shacabkaagu markuu xorriyadda dareemaad adna insaan muxtarama tahay markaasuu cumarna qof muxtarama noqday oo masaajidda iska seexday iyo meelahaasi oo intaa boqorra soo baadi doonaan la waayo guriga laga waayo oo loogu yimaado isagoo gurigiisa iska dhinac jiifa insaan xora buu isna noqday waayo dadkiisiibuu xoreeyey ummaddu u telinayo cadaalad kula dhaqmay marka dadka cadaalad dadka hanti lagama simi karo se cadaalad baa laga simi karaa haddaad cadaaladda ka sinto oo ay ka mid tahay dadka inaad karaamadooda u ilaaliso inaad dulminin ee qofku xorriyaddiisa uu helo qof kariima markuu noqdo adna kariim baad noqonaysa haddaad dadka wada la'iim ka dhigtana adna lukac ibnu lukac baatay markaa laa'iimkii ugu weynaabaad markaa adna soo baxaysa walidaalik baa cumar binu khaaab wuxuu ku dadaalayayba in leenahay inuu bulshada u ilaaliyo inay xorriyaddeeda haysato waxaan leenahay markaas dhacdooyinkaas markaynu eegna waxaynu ka dareemaynaa waxa wax bedelaa inuu yahay basharka qulubtooda ilaahay markuu gadiyo caalamkao dham inuu si fudud isu bedelayo qalbigana ilaahay unbaa hanta qulubta haddii cabsidaa la geliyana baqahu hadduu galana inay dullowdo waanay ummad jirta iyo waxba toona aanay noqonin ummad kasta oo baquhu ka baxaana inay dad xorooba noqon karaan qolada duqaada ahina waxa ku wareegsanaya isku ilaaliyaan inuu yahay maxay labinaati lkhawfkaasi qadiyadda shanaad aan tilmaamayna waxa weeyaan alijtimaac latafaruq kulanka iyo midnimada shacabku isu yimaado inay tahay marbaطu اlfawzi wاlhalaba inay tahay meesha ay ku xidhan tahay xoog badnidu bacd allahi subxaana wa tacaala ilaahay nasrigiisa marka laga yimaado midnimadu inay tahay waxa guusha keena ummaddu hadday axzaab iyo firaq iyo jamaacaad iyo kooxo yaryar iyo waxaa noqoto waxba ma dhasho waa madhalaysnimo ummad haddaad aragto koox kooxdeed iyo waxeedu sii tiro badanayaan waa ummad madhalaysnimo kusii socota markastoo ummadda midnimadeedi iyo ishaysadkeedi iyo uu soo socdana waa mar kastoo ummadda xooggeedu uu jirayo iyo isbeddelkeeda iyo waxqabadkeedu aan ka warramaya ee koow ee muslimiintu ay yaqaaneen waxa weeyaan cala tawxiid in lagu midoobo laakiin waxayn leenahay ahdaaftu qaar baa marxaliya ahdaaf ka sokayso oo xataa lagu midoobi karaa jira oo waa maxay waxaan leenahay bacdi almabaadi waa lagu midoobi karaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka uu imaam الbukhaariي fi ladab اlmufrad iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo axmed iyo kayrkood baa wariyeen sheekh ilalbanina صaxiixa ku tilmaamaya wuxuu nebigu leeyahy shahidtu xilfa اlmuطayibiina maca cumuumati waxaan ka qayb galay buu nebigu leeyahy xilfigii muطayibiinta waa xilf اlfuduul bay yidhaahdaan culammadu oo aan adeeraday kala qayb galay wa ana ghulaam anoo yar wa qabla nubuwa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qayb galay shir go'aan ka soo baxay shirkani wuxuu ahaa qabaa'ilkii carbeed qolo ka mid ah banu haashimiya ay ka mid yihiin ayaa cabdillahi bnu judcaan ninkii la odhan jiray taajirka ahaa gurigiisay ku shireen qoladaasi waxay ku heshiiyeen daalimka maka markii waxay ahaayeen dad tijaaro ka shaqeeyo baamushara niman tujaarta maka ka mida baa waxay dhaceen oo boobeen dadkii tujaarta ee waddanka imanayay wax kala gadanayay dabeetana odayada tani ninkaa taajirkaa ah gurigiisa intay isugu tageen bay waxay ku heshiiyeen cid kasta oo maka gudaheeda lagu dulmiyo inay u hiiliyaan oo aan maka gudaheeda dulmiga in dadka laga hel dadku xuquuqdooda inay helaan nebigu wuxuu leeya alayh salaatu wasalaam anigoo yar waa qabla nubuwa anigoo yar baan adeeraday kala qayb galay buu leeya heshiiskaasi dabeetana nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam maantana ma jeclaysteen in lay siiyo xumru nacam gala kiisa cascas in lay oo aan buriyo ma jeclaysteene haddii laysoo bandhigo maantana waan yeeli lahaa buu leeyahy yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa basharku xuquuqdooda inay dulmiga dadka in laga riixo inay malab sharciya tahay maalibta sharcigii inay kala sokayso yacnii asalku waxa weeyaan qofka mu'minkii taqyiirka rasmiga isbeddelka rasmiga uu doonayaa waa ila shariica dadku inay ilaahay kitaabkiisa qaataan sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam in la qaato in la dabaqo laakiin kamaalka miyaan waxbaba ka hoosaynin dadku inta badan amaalkuunbay joogaanee mumkinka ma arkaan amaalka wax ka hooseeya ma jiraan waxaynu arkaynaa umam ku heshiiyey nin taaqiya dulmigii inay iska ridaan waa malab sharciya ah. wax diidani taaqi in la tuuraa ma jiro laakiin waxaad arkaysaa ummaddu hadday hadaf ku heshiiso walow qof daalimayn xaqiisa loo dhiciyana ha noqotee inuu yahay wax dadku uu ku heshiin karo midho dhalkiisana uu fududaan karayo masar jamaacaadkeedii islaamiga ahaa iyo axsaabteedii siyaasiga ahayd iyo tunis iyo jamaacaadkeediiiyo axsaabteedii siyaasiga midna daaqi kama kaxaynin maxaa ka kaxeeyey mar bay dadweynuhu waxay garteen inay xuquuqdooda doontaan maxay doonayeen xuquuqdoodii caadiga ahayd markii loo diiday bay yidhaaheen war naga taga wixii meelaha ka dhaco dham waxay ku bilaabmeen dad camal iyo shaqe iyo waxay cunaan iyo sinaan iyo cadaalad doonaya bay ahaayeen laakiin markay waayeenee la garaace la laayay ayay waxay isu beddeshay ashacbu yuriid isqaata nidaam baa timi waxaynu leenahay umamku walow qadiya waaxidana ha noqotay hadday ku midoobaadaano xaqa waxay mudan tahay inay wax dhacaya noqoto walidalik baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya gulibat الruumu fi adni اlأrض whm min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidc siniina lilahi اlamru min qabl wmin bacd wayowmaidin yafraxu lmu'minuun baa ilah yidhi subxaana wa tacaala wayowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illahi yansuru man yashaa waxyaabahay ku farxeen waxaa ka mid a ayay culimmadu leeyihiin inkastoo ay yidhaahdaan nasrigii badar iyo kuwanina waa jireen laakiin waxaa ka mid a uun in maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu laba kooxood kooxdii iyaga uun ay moodayeen inay u dhowdahay guusha la siiyey bershiya iyo romanisku intay isdileen in majuusta la laayo ahlu kitaabku uu xoogaysto nowcun maa ayaa muslimiinta farax gelisay sideedabana waxaad ogaataa malab sharciya daatiyan inuu yahay daaqigu inuu tago waxaa ka dambeeya muxuu noqonayaa ilaahay baa garanaya haddaan la hubin wax ka xumay inay ka imanayaan haddaanay mutayaqan ahayn daaqigu inuu tago walidaalik baa salaf alumma maalintuu dhintay xajaaj ibnu yuusuf culammaai taarikh waxay soo arooriyaan geeridii xajaaj baa xasan ilbasri dhuumanaya loo sheegay dabeetana ilaahay dartii buu sujuuday culammaai taarikh waxay soo wariyaan geeridii xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayaa cumar bin cabdilcasiis loo sheegay markaasuu ilaahay u sujuuday shukran lilaahi ilaah daaqigaa dhaafiyey waddanka ibraahim inahaci taabicigii la odhan jira waxa uu yimi xamaad ibnu abi sulaymaan markaasu wuxuu yidhi ibraahimow xajaaj ibnu yuusuf baa dhintay farxad daraaddeed buu ooyey imaam nakhaaci markii la yidhi xajaaj ibnu yuusuf baa naftu ka baxday farxad daraaddeed buu imaam nakhaaci ooyey waxaa la yidhahdaa imaamu taawuus taabicigii la odhan jiray ayaa loo yimo markaasaa la yidhi dhimay ninkii kuma xajaaj ibnu yuusuf dhimay markaasuu is yidhi war hube waa loo yimi haddana waxaa la yidhi dhimay waa loo yimo haddana waxaa la yidhi dhimay markaasuu wuxuu akhriyay faquطica daabiru اlqowmi aladiina ظalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin idan salafi lumma daaqigu markuu dhintay waa ku farxayeen haddii ilaahay dad muslimiina daaqi ka dulqaado lana rajaynayo wax dhaama inay yimaadaan waa wax lagu farxaa xajaajkaasi salafku ay farxayeen markuu dhintay milyaarda ma ka tegey ayaa u malaynaysaan xajaaj ibnu yuusuf safaak buu ahaa bay yidhahdeen culimmadu dhiigga nin daadiya laakiin waxay yidhahdeen wuxuu ka tegey saddex boqoloo dirham iyo kitaab qur qur'aana uu haysan jiray iyo seef iyo intii la saarayay faraska iyo boqol diric boqol qalabkanna dagaalka loo xidho uu waqfiyey xajaajintaasuu ka tegay xajaajkaa lagu farxaya inuu dhintaa bal kuwan waxay dadka kaxadeen la leeyahay afar goor bay waddan barjetkii noqon kartaa afar goor waddan barjetkii ayaa nin quri wuxuu hadaya warkaasi markuu tago wax lagu farxa miyaanay ahayn caawa farxadda ha idinku joogto asalaamu alayhayn